بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaahir اlbuqari baanu ku jirnaa weli baabu taxriidi alnebiy nebiga guubaabadiisii ku boorintiisii baabkeedii waaye wafdi cabdilqays reer cabdilqays wafdigoodii uu ku guubaabiyey uuna ku tirtirsiiyey calaa an yaxfaduu inay ilaaliyaan aliimaan iimaanka inay xafidaan oo ay ilaaliyaan wayukhbiru ayna u sheegaan man waraa'ahum dadka ka dambeeya dadkii ay ka soo tageen oo ay wafdiga ka yihiin markay u laabtaanna inay markaa u sheegaan oo ay u qabraan iimaanka ayagana ay markaa xafidaan qaala maalik ibnu xuwayrifi wuxuu yidhi qaala lana alnebiy nebigu wuxuu noo yidhi sala allahu calayhi wasalam irjicuu u laabta ilaa ahliikum ehladiina eheladiinna u laabta oo facallimuuhum bara wixii aad barateen wiilal dhallinyaray ahaayeen isku da dhowdhow qaar baa aroos ku jiray rasuulkay cilmi u soo doonteen mar allaala markii ay barteen oo uu nebiguna cabbaar markay joogeen nin naxariis badan buu ahaa wuxuu ka dareemay shooq iyo hilow inay eheladoodu u hilowsan yihiin wixii ay ka soo tageen ayuu su'aalay markay u sheegeen buu dhahay ordaha eheladiinna ku laabta waxaad barateenna bara waxaad barateenna bara waqad ataa waxaa u yimid wafdi cabdilqays baa yimidoo ilaa rasuulillaahi rasuulka xaggiisay u yimideen sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi nebiga marxaban soo dhowaada marxab iyo tarxiib iyo soo dhoweyn baa idiin sugnaatay bilqowmi qoomkaanow aw bilwafdi waa shakuraaw in wafdi la yidhi iyo in qoom la yidhi ayuu kala shakiyey rasuulku wuxuu yidhi soo dhowaada qoomkan ama wafdigaanow hayra khazaaya kuwa hooga walaa nadaama kuwa qowmamooda hayrkood idinkoo ah maadaama iyo qowmama iyo hoogba idinma sugnaanin mana la kulmaysaane soo dhowaada qaaluu waxay dhaheen innaa anagu na'tiika waxaan kaaga nimid min shuqatin masaafo baciidatin ee fog shuqad iyo masaafo fog baan kaaga nimid wa baynanaa anaga beynkeenna iyo wa baynaka adi baynkaagana haada alxayu qabiilkan ee kan ah ayaa noo dhaxeeya oo min kufaari mudaraa reer mudar gaaladooda ah annaga markaan rabna inaan ku soo aadna jidka aan soo marayno reer mudarku faartoodaa deggan walaa nastatiicu mana awoodi karno an mana awoodi karno an na'tiyaka inaan kuu nimaado ilaa fii shahrin xaraamin bil xurmo leh maahan ilaa shahar xaraam ahoo xurmo leh ma ahee dagaalkuna mamnuuc yahay si kale ma kuugu imaan karno famurna na far oo na amar biamrin amar nukhbiru bihi aan u sheegno man waraa'anaa dadka naga dambeeya nadkhulu bihi oo aan ku galno amarkaas haddaan samayno aljannata jannada waxaan jannana ku galno qoomkeennana aan gaarsiinoon u sheegno nafar rasuulkii ilaahay fa amarahum wuxuu amray rasuulka biarbacin afar waxyaabood wanahaahum wuxuu ka reebay can arbacin afar kalaam afar waxyaaboodna wuu faray afar waxyaaboodna wuu ka reebay amarahum wuxuu amray biliimaani billaahi rumayn ilaahay la rumeeyo casa wajalla waxdahu keligii ilaahay keligiis oo la rumeeyo ayuu amray qaala wuxuu yidhi hal tadaruuna ma garanaysaan oo ma taqaaniin mal iimaanu billaahi waxdah ilaahay keligii ha la rumeeyo waxa loola jeedo waxay tahay ma taqaaniin qaaluu waxay dhaheen allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala rasuulku wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa qiritaan la qira ilaahay mooye alla kale oo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin wa anna muxammadan muxammedna rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa iqaamu salaati salaada oo la ooga iyo wa iitaa'u asakaa sakadoo markaa la guto wa sawmu ramadaana ramadaankana la soomo wa tuctuu inaad ka bixisaan alkhumusa khumus inaad ka bixisaan min almaqnami wixii khaniimaha xaggeeda waxaad soo khaniimaysataanna shan meelood meel in laga bixiya waa sida ilaahay tilmaamay waclamu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa khumuska in markaa laga bixiyo shan waxyaabood ayuu amray lixdaa meesha ku qoran laa ilaaha ila allah muxamedun rasuullah oo kow ah salaadoo la hagaajiyo sakada oo la bixiyo soonka oo la soomo iyo khumuska in maqnamka laga bixiyo macnaha laa ilaaha ila allah muxamed rasuul iqaami salaa iitaa'i zakaa wa soomu ramadaan watucdu tucdu alkhumusa min almaqnam iyo maqnamka inaad shan ka bixisaan wanahaahum waxa uu ka reebay rasuulka ee wanahaahum wuxuu ka reebay can iddubbaa'i bocorka waalxantami aashuunka waalmusaqati ka la dhoobay ama la dharoobay qaala shucbatu wuxuu yidhi rubbama waxaa badan ama dhici kartoo laga yaabaa qaala inuu yidhi annaqiil naqiirka waa timirta wa rubbamaa qaala inuu yidhi almuqayar kii la dooriyey qaala wuxuu yidhi nebiga wuxuu yidhi axfiduuhu ilaaliya wa akhbiruuhu una sheega man waraa'akum dadka idinka dambeeya waxa idinka dambeeyana u sheega waxyaabahan meesha lagu tilmaamayee laga reebayo waa weelal khamrigay ku cabi jireen sidaa darteed ayaa laga reebay isticmaalkiisa canidubbaa'i waa bocorka salkiisa geed bocoreedka salkiisa inta la soo qoro yaa weel wax lagu shubo laga dhigan jiray xantamkana waa ashuunka musafadkan waxaa idhaahdaa inta weel la keeno yaa laami lagu la marinayaa macnaha gadaal baa inta laami laga soo mariyo aad bay u qaboobaysaa marka talaajad oo kaluu noqonayaa waxaa waxaase dhici karta naqiir inuu markaa yidhi oo naqiirkuna markaa uu yahay jadciga la qoray ama la duleeliyey inta badan timirta salkeeday ka samayn jireen maca daalikaba waxaa la tilmaamayaa geedka laftigiisa weel bay u isticmaali jireen qamrada lagu sameeyo muqayarka waa midka la dooriyey macnaha kii noociisi ahaa yaa wax lagu dhoobay marka waa la dooriyey wuu bedelmayaa ilaaliya dadka idinka dambeeyana u sheega buu dhahay rasuulka sal allahu calayh wasalam baabu ifmi man man dembigiisii waaye kadaba ku been abuurta cala nabi nebiga sala allahu calayh wasalam cala alnebiyi nebiga qofka ku been abuurta wuxuusan nebigu dhihin waa yidhi yidhaahdaa dembigiisa waa can salamata bini alaqwac radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu alnabiya nebigii baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya man yaqul qofkii ku yidhaahda calaya korkayga maa lam aqul waxaanan dhihin falyatabawa ha u diyaargaroobo maqcadahu makaanu gelitaankiisii makaanu fadhigiisa iyo booskii mina naari naarta uu ka geli lahaa nebi muxamed baa saa yidhi haddaad dhahdo uusanna dhihin camdi ay kaa tahayd ulakac iyo kasna aad u leedahay naarta iska gal riwaayadaha qaar baasaa markay tilmaamayaa naarta ha galo can cali bni abi aalib radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam laa takdibuu calaya been ha ka sheegina dushayda ha igu been abuuranina fa innahu maxaa yeelay man kadaba calaya qofkii korkayga ka been sheegay igu been abuurtaa falyaliji nnaara naarta ha galo ha iska galo wuu gelayaa suu u socdaba macnaha naarta ha galo oo falyaliji naara saasuu rasuulku tilmaamayaa waayo nebiga oo been laga sheega la mid ma aha dadka kale ka been sheegitaankooda nebigaa sidaas yidhi waa cibaado laakiin qof kale markaad ku been abuurato oo wuxuusan dhihin wuu yidhi aad dhahdo inkastay dembi weyn tahay haddana la mid ma aha nebi muxamed ku been abuurashadiisa nebi ku been abuurashadiisa wax badan bay sababaysaa wax badan bay dadka u jidaynaysaa oo been ah saa darteed bay mamnuuc tahay nebi moxamed in lagu been abuurto baabu man khasa qofkii ku khaas yeela oo ku gooni yeela bilcilmi cilmiga qowman dad duuna qowmi qoom kale sokadooda karaahiyata asagoo nacaya allaa yafhamuu inay fahmi waayaan kuwaan loo sheegaayo iyo kuwa laga qarinaayo kuwa laga qarinayo inay fahmi waayaan baa suuragal ah canugaro hadda dugsi yimid alfibumudo in looga bilaabo oo baqaro iyo axqaaf loogama bilaabi karo sidaa darteed ayay waxuu u yahay in dad cilmi khaas loo siin karo qoomkale sukadooda ayagoo laga baqaya inay kuwa fahmi waayaan qaala cali cali wuxuu odhan jiray karama allaahu wajha ilaahay ha ka raadi noqde waa radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee wuxuu cali dhihi jiray xadid annaasa dadka u sheega bimaa yacrifuuna waxay garan karaan waxay fahmayaan oo ay aqoonsanayaanay aqooni karaan u sheega atuxibbuuna ma waxaad jeceshihiin an yukadiba allah in ilaahay la beeniye iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa hadhow la beenina qof cilmi maskaxdiisa uusan gaarin haddaad u sheegto waa suuragal inuu beeniyo hadduu beeniyena allii rasuulkiisuu markaa beeniyey marka dadka mustawahooda fiiriya habka ay wax u qaadan karaan fiiriya tartiib tartiib u dhisa awla fal awla wax ugu sheega yaysan beeninini qof wuxuusan garan karin buu beeniyaa baabu alxayaa'i xishood baabkiisii waaye fi tacallumi fii tacallumi alcilmi iyo wa tacliimihi cilmiga barashadiisa iyo beritaankiisa laga xishoodo macnaha inaysan wanaagsanayn qofka cilmiga baranaya inuusan xishoonin qofka dadka baraayana ama macnaha raba inuu dadka barana inuusan markaa xishoonin qaala mujaahid wuxuu yidhi mujaahid bin mujaahid bin jabiiri attaabiciy waa nin taabici ah wuxuu yidhi laa yatacallamu alcilma cilmigu ma barto mustaxyin mid xishood badan walaa mustakbirin iyo mid isqaadqaad badan kibir badne ma barto cilmi surwaalkaa iga jijabaaye haddaan dugsiga fariistuu ku yidhi ciyaalkaase u ag fadhiisana ana waxyaabo fara badan oo noocaasa ah. mid mustaxyi oo xishoodayna cilmi ma barto wixii luu fahmi waayey maxaa la rabaa inuu su'aasho inuu macallinku kaa iigu soo celi wuu iska aamusaya wuu xishooday kaana wax ma barto wa qaalat caa'ishatu caaisha waxay tidhi nicma annisaa'u haween iyo dumar waxaa u nicmo badan oo u fiican nisaa'u alansaari reer madiina iyo reer ansaare dumarkooda lam yamnachunna kama mancin oo kama reebin alxayaa'u xishood dartii an yatafaqahna fi ddiini inay diinkooda fahmeen inay diinka bartaan oo ay fahmaan xishoodka ma reebin xataa waxyaabaha dhiigga iyo janaabada iyo waxyaabaha lamidka iyo dhammaan way weydiin jireen xishoodna kama celinin inay fahmaanay nebiga weydiiyaan can ummi salamata waa nebiga xaaskiisa qaalad waxay tidhi jaa'ad ummu sulaym ummu sulaym baa timid ilaa rasuuli illaahi rasuulkii allay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow inna allaha ilaahay laa yastaxyii kama xishooda min alxaqi ilaahay xaqa kama sarigtee fa hal cala almar'ati naagta korkeeda ma yahay min guslin qubays naagtu ma qubaysanaysaa ida ixtalamad markay ixtilaamto ixtilaamku waa marka riyo aad ku aragto adoo wax jimaacahaya waa nin tahay kadibnay biyo kaa yimaadaan amase hadday naag tahay ayadoo hool laga qabanayo oo la jimaacayo ixtilaam baa la yidhaahdaa marka gabadhu maqubaysanaysaa bay tidhi hadday arrintaa ku riyooto qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa ra'at ilmaa'a hadday biyo aragto haddii qoyaan ka yimaado ay biyo maradu ku aragto way qubaysanaysaa meesha waxaa laga fahmayaa riyo keligeed lagu qubaysan maayo gabadhoo loo tegaaya hadday ku riyooto oo howl weyni ay dhacdo kadibna ay soo toostay jimaacii dareemi karto wax qoyaan iyo biyona aysan jirin ma qubaysanayso wiilkana saasoo kale asoo baashaalahaya ayuu mtaqaanaa riyooday kadibna biyo ma uusan arkin ma qubaysanaayo ma ogid xilli uu fangal dhacay ma ogid xilli wax lagugu samaynayo xilli aad wax samaynaysay waxaad aragtay qoyaan waad qubaysanaysaa mar walba waxay ku xidhan tahay in qoyaan la arko mar walba waxay ku xidhan tahay inay biyo yimaadaan mar walba waxay ku xidhan tahay inay biyo yimaadaan gabadha ayadoo jimaac ku riyootay waxaa laga rabaa qoyaan hadday aragto ama biyo inay markaa qubaysato saasaa markaa la tilmaamayaa idaa ra'at ilma' buu yidhi nebiga faqata hadalladan waa hadallada dumarkay aad uga xishoodaan maxay samaysay faqatat way dabooshay ummu salamata ummu salama tacnii wajhaha wejigeediibay ummu salama markay wejiga saaratay markuu rasuulku dhahay hadday qoyaan iyo biyo aragtay qubaysanaysaa ummu salama wejigeeday daboolatay wa waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay wa taxtalimu almar'atu mar'adu ma ixtilaamtaa ma biyo daadisaayo ma inta riyo ay wax ku aragtay ixtilaamtaa oy biyo ka imaanayaan rasuulkii allo miyi may leedahay bay ula jeedaa qaala wuxuu dhahay nacam haa way leedahay qoyaan iyo biyo taribat yamiinuki gacmahaaga ha ciidoobaane gacmahaaga ha ciidoobaane weliba ayadaa bilowday ummu salama oo intay wejiga marada ku daboolatay bay tidhi ummu sulaymey gacmahaada ha ciidoobaano fudaxat innisaa dumarkaad ceedaysay <laughs> dumarkii baad ceebaysay bay tidhi markaasuu rasuulku yidhi adi gacmahaaga ha ciidoobaano fa bima yushabbihuhaa muxuu canuga ugu ekaadaa hooyadii war haddaadan biyo lahayn muxuu aabbakriyu ugu ekaan waayay sanka hooyadiisu leeyahay maqasheen sanka hooyadiisuu eh, leeyahay alla dhegtii hooyadeed bay leedahay afkii weynaa ee hooyadeed bay leedahay xaggee ka yimaadaa wuxuu ka yimaadaa qoyaanka ayadoo ay daadiso biyaha ay leedahay buu markaa ka yimaadaa saa darteed gabadhaa kama reebin xishood inay diinkeeda fahamto baabu laa tuqbalu salaa bikayri duhuur salaad la aqbali maayo ayuu baab u yahay wisqaad la'aan can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay nebiga laa taqbalu salaa salaad lama aqbalo laa tuqbal la aqbali maaya salaatun salaad man axdada qofkii xadada oo weysadu ay ka jabto xataa yatawada'a ilaa uu soo weyse qaato qaala rajul nin baa yidhi oo min xadramuud reer xadramuud ah man xadadu ya abaa hurayra xadafku waa maxay xadafku waa maxay waa reer xadramuud waxay dadkan u yaqaanaan bay laga yaabaa dadka kale inaysan u aqoonin xadaf waa maxay qaala wuxuu yidhi abuu hurayra fasaa'un aw muraaqun waa dhuusada buu yidhi waxyaabaha hawadee aaryada ah ee qofka ka yimaada ama horay ha uga yimaadaane ama gadaal ha uga yimaadaanee waa hawada iyo aaryada codka leh ee soo baxda rayxadana leh taasaa markaa loola jeedaa baabu fadli alwuduu'i waysqaadka fadliga uu leeyahay baabkii sii waaye iyo walghur weji caddaanta waalmuxajaluuna qodob cadcaddaanta min min ahaari alwuduu'i oo waysqaadka raadkiisa ah wuxuu baab u yahay waysaqaadka fadliga uu leeyahay iyo bariirta qurriga waa birir cadaanta waa wejigoo cad baa laga wadaa ilin qofka wiise wejiga dhaqaa wejigiisuu iftiimaya maalinta qiyaamo qoobabka iyo gacmaha iyo meelaha la dhaqo aafaarta wiisqaadkoo dhanna way iftiimayaan can nucayn almujnim qaala wuxuu yidhi raqiibtu waxaan koray wuxuu yidhi raqiibtu maca abi hurayra abaa hurayra micigiisa calaa dahri lmasjidi masaajidka dhabarkiisa fatawada'a wuu weyse qaatay fa qaala wuxuu yidhi innii anigu samictu alnebiya nebigaan maqlay yaquul asagoo odhanaya inna ummatii ummaddayda yudcawna waa loo wacaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo gurran ayagoo weji cadcad ayagoo bariir leh macnaha muxajalayni qoobabkana ka cadcad waa min aahaari alwuduu'i waysqaadka raadadkiisa faman istadaaca qofkii kari kara oo minkum adinka idinka mid ah an yutiila inuu dheeraysto quratahu falyafcal bariirtiisa wajicadaantiisa qofkii kari kara inuu dheeraysto ha sameeyo weliba naciim ninkan lagu magacaabo ninkan lagu magacaabo nuciim almujmiri mar allaala markuu abaa hurayra meesha uu la koray waysaqaad uu samaynaya abaa hurayra waxaan arkay buu yidhi gacanta markuu dhaqay ilaa garabkuu dhaqay abuu hurayra lugta markuu dhaqayna ilaa jilbkuu u soo dhoweeyey markaasuu dhahay maxaa dhacay markaasuu rasuulkaa maqlay asagoo dhahaya arrintan qofka maalinta qiyaamo waa loo wacaa asagoo wejicadoo qoobabka ka cadcade qofkii kari kara waysqaadka iyo qurradiisa inuu dheeraysto ha dheereeyo saasuu markaa abaa hurayra u qaatay baabu laa yatawaddacu laga weys maayo baabkeedii waaye min ashaki shaki hadduu yimaado xataa yastayqina ilaa qofku yaqiin uu helo ilaa wax uu yaqiinsado maanta adoo iska fadhi waxaad leedahay alla weystaadkan ka shaki shaki yaqiina ka ron uu weysqaadanaa maya saa lagama wado shaki yaqiina ka ron waxaa laga wadaa marka ugu horaysa seed ahayd adiga maxaase shakiga jikeenay waxaan markii hore ahaa mid weyse qaba waxaan ka shakiyey inay waysada iga jabtay wax hadda iga jabiyo cadna ma jiro tuur waa weyse qabtaa macna waa sidaa maxaad markii hore ahayd ma wayse qabin waxaan ka shakiyey inaan weysqaatay iyo in kale soo waysadii kama shakinin soo waysada soo ma gelin tuur waysqaadka ma weyse qabtiyo weysqaado macnuhu waa sidaa waxa aad ku sugan tahay markaa oo xaqiiqda aad u haysatay kaasaad ku soconaysaa laakiin adoo weyse qabay inaan inay weysada iga jabtaan ka shakiyey naag inay i taabataan ka shakiyey kanaan ka shakiyey waxaad ka shakisay tuur macnaha ilaa yaqiin qofku uu markaa helo haa waay arrinta laga wado can cabbaad bin tamiim can cammihi adeerkii cabdullaahi bnu zayd ahaa annahu shakaa wuxuu u sheegtay ilaa rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay ayuu u sheegay annahu shakaa ilaa rasuuliillaahi rasuulkii alla waxaa loo sheegay alrajulu nin alladii kaasoo yukhayalu ilayhi loo malagelinayo annahu yajidu shay'a inuu shay ku helayo fi salaati salaada gudaheeda shay inuu salaada dhexdeeda ku helaayo ayuu ayaa loo sheegay macnaa dhuusaa kaa timid iyo weysadaa kaa jabtay iyo waxbaa kaa dhawaaqay iyo aaryaa kaa soo baxday calooshabaa intay wareegato yaa mararka gaalkadin waxaad umalaysa inay wax kaa yimideen waa shaydaan baa afuufaya saa darteed salaadda gudaheedu ku shakinayaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yanfatidu yuusan ka bixin ow laa yansarifu waa isku macno yuusan ka gadoomin xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo ow yajida riixan ama ur uu helo macnaha bahashan sideedaba laba arrin bay leedahay arrinta koowaad waayo waxay leedahay dhawaaq adoo salaada ku jira weysadii inay kaa jabtay hawo iyo wax kaa yimaadeen markaad ka shakiso oo ay noqoto inay aad ah, ka shakiso laba arrin bay arrintu ku timaadaa waa inay dhawaaq yeelataa oo aad wax maqashaa ama waa inaad ur heshaa labaduba haddaysan jirin wiig iyo waxyaabaha caloosha ka wareegoo birada haddana soo aado isleeda aan wax kaa soo bixin iyo maya wada salaadaada dhibaata markaa kuma sugna baabu laa tustaqbalu lagu qaabili maayo alqiblatu qiblada lala qaabili maayuu baab u yahay bibowlin kaadi walaa qaa'idin iyo saxaro ilaa cinda albinaa'i dhismo agteeda maahan dhismahaasoo jidaarin derbi ah aw naxwihi ama wax la mid ah meel bannaan ah markaad ku xaajo gudanayso qibladana ha u jeesanin hana ka jeesanin laakiin haddii derbi iyo geed aad isku aadiso qibladana aad u jeeddo dhib kuma sugna oo waxa la diidaya waa meeshii bannaan ah hadda musqulaha noo dhisan caadiga ah haddii xataa meesha qofka uu u jeesanay ay qibladu qaabilsan tahay dhibaato kuma sugna waayo dhismo waaye marka la diidayana waa wixii meel bannaan ah can abi ayuub alansaari radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa ataa hadduu yimaado axadukum axadkiin alghaa'ita ghaa'idka markuu yimaado waa suulida waa meesha lagu darab guto falaa yastaqbil yuusan qaabinuusan u jeesanin alqiblata qiblada walaa yuwalliiha yuunana u jeedinin dahrahu dhabarkiisa walaa yuwalliha yuusanna u jeedinin qibladii dahrahu dhabarkiisa macnaha hana u jeesanin hana ka soo jeesanin sharriquu baryaysta oo bari u jeesta ow qarribuu ama galbeedaystee qoraxdhac u jeesta sidaa markaa yeel waana saan soo tilmaana waa meeshii bannaan ah baabu nahyi can istinjaa'i bilyamiin reebid layska reeba baabkeedii waaye gacanta midigta in lagu istanjoodo can cabdullaahi bnu qadaad can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa shariba haddii uu cabaayo axadukum axadkiin hadduu wax cabaayo falaa yatanafas yuusan ku neefsanin fi linaa'i weelka wa idaa ataa hadduu yimaado alkhalaa'u khalaha hadduu yimaado waa musqushee falaa yamassa yuusan ku taabanin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi gacantiisa midigta ah yuunan ku istanjoonin yuunanna markaa ku istanjoonin gacanta midigtaa baabu alwuduu'i alaaan alaaan waysqaadka saddex saddexdaabuu baab u yahay waysqaadku waa saddex saddex mar can cataa ibnu yaziid akhbarahu wuxuu u sheegay anna xumraan oo mowlaa cuhmaan ibni cafaan mawlihiisii ahaa radia allaahu canhu akhbarahu wuxuu u sheegay kaana annahu xumraan ra'a inuu arkay cuhmaan ibni cafaan oo dacaa u yeertay biinaa'in weel faafraqa wuxuu ku soo jilleeciyey calaa kafayhi labadiisa gacmood afraqa waxaa laga wadaa weelkii gacanta ma gelinin intuu saa u soo jillaaciyuu biyihii gacmihiisii bannaanka kaga dhaqay macnaha alaaa miraarin saddex mar wa yadayhi iyo gacmihiisa ayuu dhaqay ilal mirfaqayn ilaa xusullada ama suxullada laga gaaro alaaa miraarin saddex jeer uma masaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxay waa hal mar uma ka bacdi qasala rijlayhi lugihiisa ayuu dhaqay alaaa miraarin saddex jeer ila alkacbayni ilaa aan qawyaalka laga gaaro waa lafta kuusane uma kadib qaala wuxuu yidhi cuhmaan qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man tawada'a qofkii u weysaystaa naxwa wuduu'ii waysqaadkaygaan haadaa ee kan ah oo kale uma kabacdi sallaa tukada rakcatayni laba rakacadood laa yuxadisu fiihima uusan ugu sheekaynin labadaa rakaca dhexdooda nafsahu nafsadiisa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqaddama min denbihi wixii tegay ee dembigiisa baabu alistinfaar fi lwuduu'i istinfaar wiisqaadka lagu dhex sameeyo istinfaarka inta badan waa in lasoo siimiyo biyaha sanka la geliya laga soo bixiyo bixitaankaa layidhaahdaa laakiin waxaa waaye waa sandaarsigoo sanka inta biyaha lagu jiido haddana bannaanka loo soo qubo can abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wasalama qaal man tawadda'a qofkii wiisqaadanaya faliyastanfir ha sandaarsado waman istajmara qofkii dhagax ku istanjoonaye ku darab qaadanayana faliyu'tir ha witriyo oo tiro isdheer ha ka dhigo kuwa inay saddex ahaataan xabad haddii najaasadu ay ku dhammaato waana saddex geysaa kow bilowgeeda waa saddex saddex wax ka yar maba jirtaba saddex mar allaala markii aad ku darab qaadatood nadiif noqoto waad soo socon kartaa afar baad ka dhigtay weli nijaasadii baad ku taala afar markaad ka dhigtay way ku go'day waad shanaynaysaa lix baa ku go'day waad todobaynaysaa siddeed baa sagaalaynaysaa mar walba inay tir tirisdheer markaa ahaataa saddex baana ugu yar saddex haddee ku go'da wax ka lagaama rabo afar baad ku dartay mid weli kama go'in oo macnaha way ka go'day dhe afartii way ku dhammaatay waad shanaynaysaa mar walba inay tilis dheer ahaato baabu attayamuni midigaysi baabkeedii waa in midigta laga bilaabo filwuduu'i waysqaadka iyo walwasli qubayskaba marka la qubaysanaayo iyo marka la qubaysqaadanayaba in midigta laga bilaabo can ummu catiya qaalad waxay tiri qaala annabiy nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam qaala nabi wuxuu ku lahunna ayaga waa dumarkii dhaqaayay gabadhiisii meydkeeda fii qusli ibnatihi gabadhiisii qubayskeeda ibda'na ka bilaaba bimayaaminihaa midigyaalkeeda ka bilaaba wa mawaadici alwuduu'i iyo meelaha weyseqaadka oo minhaa jasadkeeda ka mid ah meelaha weysqaadka ee jirhkeeda ka mid ah ka bilaaba buu dhahay baabu shurbi ilkelbi eyga cabitaankiisa fil inaa'i weelka uu ku cabo baabkeedii way can abi hurayra radi allahu canhu qaal anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa shariba haddii uu cabo alkalbu eyga fii inaa'i axadikum axadkiin weelkiisa uu wax ka cabo falyaqsilhu ha dhaqo sabcan toddoba jeer toddoba jeer hadhaqa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam qayb yar oo sharax ah oo ku jirana darsiga soo socdaanu ku sharxi doonnaa haddii rabbi idmo subxaanah wa tacaala wabillaahi towfiiqi allaahu subxaanah wa tacaala aclam